bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وsaxbihi أجmaciin ama bacd <clears throat> waxaan soo haynay kitaabu الtaqriib lilimaam الnawowiy raximah اllahu tacaala shaadka ayaan ku dhex jirnay waxa uu tilmaamay shaadku cinda alimaam الshaafici iyo jamaaca min culamaءi اlxijaaz inuu yahay maa rawa ahiqatu mukhaalifan liriwaayati اnnaas inuu sidaas yahay laa an yarwiya maa laa yarwi hayruhu macnaha shaadku ma aha qofku inuu wariyo wax hayrkii aynan warinaynin inuu wariyo ma aha ee waa inuu khilaafo <clears throat> dad ka tira badan abu yacla alkhaliilina wuxuu sheegay shaadku inuu yahay maa laysa lahu ilaa isnaadun waaxid aan hal isnaad mooyaane wax kale aan lahayn ama iqa ha ahaado qofka ama kayrkii ha ka yimaado ayb wixii markaa hayru iqa ah wuxuu yidhi famatruuku ah wixii iqa xaggiisa ka ahaado uu la gooni noqdana bimujarad gooni noqoshadaas ayaa looga istaagayaa oon la xujaysanaynin xaakimna wuxuu yidhi man farada bihi iqatun xallaale wixii iqa la gooni noqdo bis ayaa shaadi la yidhaah oo isaga ma ku darinba asal mutaabicana aan wadanin markaabuu wuxuu leeyahay alimaamu nawowi raximah اllah wamaa waxa dakaraahu ay sheegeen labadooda labadan marka la sheegaya waxaa weeyaan waa xaakim annaysaabuuri iyo eh, waxaa weeyaan abu yacla alkhaliili wamaa waxa dakaraahu ay sheegeen labadooda mushkilun ku wax ishkaal gelinayo biafraadi alcadli addaabiti wuxuu mushkil ku yahay biafraadi alcadli cadliga addaabiti ee daabitka ahaa axaadiidta uu gooni ahaanta ay u wariyeen axaadiidta fardiga oo dad hiqaad oo dabdina leh cadli iyo dabdi labadaba leh wixii ay la gooni noqdeen ayuu ku ishkaal gelayaa midkan oo mid wax ku ishkaal gelinayo oo noqona ka xadiidi innama alacmaalu binniyaat oo kale innama alacmaalu binniyaat hal saxaabi baa nebiga ka wariyey waa cumar sida saxda ah ayb wax kaloo loo sheego culamaau ahli taxqiiq waa diidayaan wax mutaabacaada ma laha ayb cumarna waxaa ka wariyey calqama keligiis calqama ibnu waqaas alleytiina waxaa ka wariyey moxamed ibnu ibraahim ataymi keligiis moxamed ibnu ibraahim ataymina yaxya bnu saciidin alansaari keligiisaa ka wariyey haddii la yidhaahdo marka qowlka xaakim iyo la qabto abuu yacla alkhaliili xadiidkan in laga istaagay noqonayso maaha maxaa yeelay qof keligii baa wariyey iyagu ilaan mukhaalafo ma shardhinaynin tafarud mutlaqu tafarud ay yidhaahdeen yaa shuduudku ay ku sheegeen iyo wanahyi wa ka xadiidi nahyi can bayci ilwalaa'i oo kale iyo wagayri dalika mima fi saxiixi ku sugan bal labada xadiid oo midna ugu horeeya bukhaariga kan ugu dambeeya labaduba qariib kelimataani xadiidka khafiifataani cala allisaan haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaan waa isagana waa xadiid hariib ah kaasaa lagu bushinaa fasaxiixu marka waxa uu yidhi ayb fasaxiixu sida saxiix ah tafsiilu weeyaan kala dhigdhigid warkooda waxaa ishkaalka looga bixin karaa in la kala tafsiiliyo oo la yidhaahdo fa in kaana haddii uu yahay raawiga fain kaana bitafarudihi fain kaana haddii uu yahay raawigu bitafarudihi la gooni noqoshadiisa mukhaalifan haddii uu yahay ku khilaafayo axfada yacnii mukhaalifan uu yahay ku khilaafaya liiqatin iqa iqada oo axfada minhu isaga ka xifdi badan wa adbata ka dabdi badan kaana wuxuu noqonayaa shaadan shaad oo marduudan la radiyo alimaamu nawowi wuxuu leeyaha la tafsiilinaya sida lagu tafsiilinayana waxay tahay tafarudkiisaa la fiirinaa tafarudkiisu hadday mukhaalafo ku jirto oo rag hiqaada uu khilaafayo ama ka dabdi badan isaga uu khilaafayo shaad marduud a ah baa la dhahayaa buu leeyahay wain lam yukhaalif hadduunan khilaafin araawiya arraawiya wain lam yukhaalif haddaanu khilaafin ayb alraawiya raawigii cadaaladda badnaadaanu yacnii aanu khilaafin fain kaana cadlan hadduu cadli yahay qofkan wax khilaafayo qofkan yacnii waxaa weeyaan aan wax khilaafaynin oo isaga xadiidka la gooni noqday fain kaana cadlan haddii uu yahay cadli xaafidan xaafid uu yahay mawhuuqan bidabdihi dabdigiisana lagu kalsoon yahay kaana tafaruduhu saxiixan buu noqonayaa ayb tafsiilku saas oo ay leeyahay laba in loo kala dhigto la yidhaahdo ninkan xadiidka uu keligii warinayo la gooni noqonayo tafarudkiisu hadday ka dhalanayso mukhaalafo uu khilaafayo dad isaga ka xifdi badan shaad oo marduud ah wa haddii ninkan uu tafarud keliya sameeyey laakiin ounan khilaafin rag isaga ka xifdi badan tafarudkiisu waa saxeixa la dhahayaa buu leeyahay meeshaan marka sooma imaanaysa marka kullina shaad baa laysku dhahaay ogow meeshaan marka waxaa imaanaya shaad marduuda iyo shaad saxiixa ayaa imaanaya iyadoo laftirkeeda ishkaal kale maxaa yeele markaan saxiixa soo joognay waxaa loo shardiyey wa anlaa yakuuna shaadan xadiidka saxiixa waa inuunan shaad ahayn maxay tahay marka hadda shaad saxiixaa jiro maxay noqonaysaa marka fuqahadii aan iyagu shardinaynin xadiidka saxiixa cadamu shuduud aan iyagu u shardinin ayaa mas'aladan marka ku doodaya iyagaana ku doodo badana waxay leeyihin xadiidka saxiixa inaan cadamu shuduud loo shardinaynin waxaa u deliila shaad saxiixaad sheegteenay leeyihiin iyo shaad marduud abaad ah sheegaysaa ee shaygu hadduu sidaa noqdana lama shardiba noqon karo daabitna lagama dhigan karo wax marna saxiix noqonaya marna aan saxiix noqonaynin daabit lagama dhigan karo waana mas'alada uu aad ugu doodo sheekhan alfiyada sharxay alfiyatu suyuudiga moxamed cali aadam ee nasaa-igana sharxay sunanu nasaa-iga ayb laakiin taxriirka ibnu xajar wax ka fiican ma laha oo in la yidhaha shaad sidiisaba waxaa la yidhaahdaa wixii ay mukhaalafo ku jirto nin maqbuula ayaa wuxuu khilaafay dad isaga ka badan oo lamida ama dad isaga ka xifdi badan qofka xifdi badan buu khilaafay oo mukhaalafaةu اlmaqbuuli liman huwa arjaxu minhu bis haddii sida xaakim loo dhigana in la yidhaahdo shaadku waxaa weeyaan raawiga xifdigiisu xoogaa uu liito xadiidka uu keligii wariyo oo cid kale aynan warinin oo mutaabaco waayo ayaa shaad la dhahayaa waa midda uu gadaal nuqbaha uga sheegi jiray uu dhihi jiray wahuwa shaadu calaa ra'yi bis waa waxaa looga fakanaa marka shaad maqbuula iyo shaad marduuda iyo taxriirkaas a looga fakanaa sakaawana sidaas u ishaaray <coughs> fasaxiixu tafsiilu weeyaan fain kaana haddii uu yahay raawigu bitafarudihi la gooni noqoshadiisa haddii uu ku yahay mukhaalifan mid markaa khilaafayo liiqatin iqo iqada oo axfada minhu isaga ka xifdi badan wa adbada ka dabdi badan kaana shaadan marduudan uu noqonayaa nusqada sakhaawi ou sharxaya taqriibka isayada waxaa ku qoran fain kaana mufriduhu mukhaalifan fain kaana haddii uu yahay mufriduhu xadiidka midka la goonida noqday mukhaalifan uu yahay ayb saasaa iyada nusakha qaar ku dhigan wain lam yukhaalif hadduusan khilaafin arraawiya wain lam yukhaalif hadduunan khilaafin yacni arraawi raawiga arraawiya hadduunan khilaafin raawigii isagu iqada ahaa waad fiirinee marka fain kaana cadlan maxayna idin markaa yacni in kaana cadlan haddii uu yahay raawigan tafarudka la yimid cadli haddii uu yahay xaafidan xaafid uu yahay mawhuuqan lagu kalsoon yahay bidabdihi dabdigiisa kaana tafaruduhu tafarudkiisa waxuu noqonayaa saxiixan saxiix markaa wain lam yuwahaq haddaan marka la tawhiiqininse bixifdihi wain lam yuwahaq haddaan lagu kalsoonaanin ayb wain lam yuuhaq haddaan lagu kalsoonaanin bixifdihi isaga xifdigiisa walam yabcud ownanna ka fogaanin isaga can darajati اdaabiti darajada yacni dabdiga derajadiisana aanu ka fogaanin kaana man farada bihi wuxuu la gooni noqday waxay noqonayaan xasanan xasan bay noqonayaan ayb kaana wuxuu ahaanayaa man farada bihi waxa uu la goonida noqday xasanan xasan buu noqonayaa ayb wain bacuda haddii uu fogaado muxuu ka fogaanayaa dabdi oo dhanba waa ka fogaaday kaana wuxuu noqonayaa man farada bihi wuxuu la gooni noqday shaadan shaad munkaran oo munkara marduudan la radiyo ayuu noqonayaa saddex qaybba u qaybiyey ogow yani kuwan haddaanay mukhaalafo jirin dadku waa saddex raawi oo dabdigiisu taam yahay waa kii saxiixa ahaa xadiidkiisu waxa uu la gooni noqdo haddaanu cidna khilaafaynin saxiix waay raawigii waxbau la gooni noqday waxba ma khilaafin laakiin dabdigiisu taam ma aha waa dabdi khafiif ah xadiidkiisu waa xasan uu leeyahay waa kaannahu yacni isagoo xadiid gooni ah wariyeyoo kalewa xadiidkiisa caadigaa ah maxaad dhihi jirtay xasan haddana xasan unbaad leedahay mid saddexaad raawigii dabdi oo dhan bauba ka fog yahayba xadiidkiisu saxiixna ma aha xasanna ma noqonaayo marka isagiiba haddana wax la gooni noqday ninkii noocaas ahaa yaa keligii maanta wax warinaya see la yeelayaa shaad munkar ah waayaa la dhahayaa buu yidhi waana marduud laba suuro oo marka daciifa ah meeshan ka soo baxaysa marka hadday mukhaalafa jirto waa marduud alimaamu nawowi kow haddaanay mukhaalafo jirin raawigu laakiin uu daciif yahay rijaalu saxiixna ma aha rijaalu xasanna ma aha tafarudna waa jiraa walow mukhaalafaba yaanay jirine shaad munkara waayuu yidhi ayb taas marka iyadu wuxuu yidhi wain bacuda hadduu ka fogaado raawigii cani dabdi ou ka fogaado ayb kaana wuxuu noqonayaa man farada bihi waxa uu la gooni noqonayo shaadan munkaran shaad munkar ah ayb marduudan oo weliba la radiyo meeshaa marka ibnu xajar waa ku taabtay oo wuxuu yidhi ibnu salaax iyo alimaamu nawowi iyo shaadka iyo munkarku iyagu markan ma kala saarayaan calaa haadihi alxayfiya shaad iyo munkar maxaa farqiga u dhaxeeyo waa isku dareen meesha oo waxay leeyihiin raawiga daciifka ah hadduu xadiid la gooni noqdo waa shaad waa munkar sidaana ma aha shuduudka iyo naiyo nakaaradu cumuum iyo khusuus min wejhin baa ka dhexeeya cumuumkooda waxay iskaga mid ka yihiin xagga mukhaalafada waa isku mid shaadkuna mukhaalafaa jirto munkarkuna mukhaalafaa jirto halka ay ku kala tegayaanna waa maxay shaadka raawigiisu waa maqbuul munkarka raawigiisuna waa marduud nuqbaanka kusoo sheegay naam ayb hadii marka sidaa loo dhigo tafriqa imaan karto naam dhinacan kaleo biduuni mukhaalafa haddii la dhahana waxaa la leeyahay xadiidka uu la goonin noqdo raawiga dacfigiisu aad u daran yahay faaxishulqaladka ah oo kale munkar baa la dhahayaa raawiga dacfigiisu dhow yahayna xadiidka uu la gooni noqdo shaad baa la dhahayaa saasay marka u kala duwanaanayaan walxaasilu oo kuu soo xoorinayaa marka warkao dhan wuxuu yidhi walxaasilu <clears throat> xaasilku waxa uu yahay anna shaada almarduuda shaadka marduudka ah huwa alfardu waa xadiidka fardiga ah oo mutaabaco aan lahayn almukhaalifu ee haddana weliba khilaafayo ah oo xadiid keligii hal raawi warinayo haddana mukhaalif oo wax khilaafayo wاlfardu iyo fardigii weeyaan alladii kaa oo laysa fii ruwaatihi wاlfardu fardiga alladii kii laysa fii ruwaatihi ruwaaddiisa dhexdooda min aلiqati xagga iqanimada iyo wdabdi iyo dabdigaba maa uusan ahaanin yujbaru lagu kabo tafaruduhu tafarudkiisa bihi isaga loogyani lagu kabo yacni iyo xadiidka wax lagu kabaa aan haysanin aan labadii aan hadda sheegaya shaadka marduudka aan laba qayb qoro qayb wuxuu ku yidhi waa wixii mukhaalafa leh qaybta kalena waa raawiga aan isagu yacni tafarudkiisa wax lagu kabaana aan haysanin dabdi iyo iqannimona aan lahayn walxaaصilu xaasilku waxaa weeyaan ana shaada اlmunkara anna shaada almarduuda shaadka marduudka ah huwa alfardu weeyaan xadiidka fardiga ah ee mutaabaco aan lahayn almukhaalifu ee wax khilaafaya iyo walfardu weeyaan fardiga alladii laysa fii ruwaatihi ruwaaddiisa dhexdooda min ahiqati xagga iqanimada iyo wadabdi iyo dabdigaba maa aan lahayn oon laga helaynin yujbaru tafaruduhu tafarudkiisa ou ku kabmaayo bihi maagaba ou ku kabmaayo yacnii waa raawi aan la kabi karin ayb oo marka haddana fardi ah mutaabaco aan haynin yani marka maa yujbaru bihi tafaruduhu waxay sheegaysaa ninkanoo kale lamaba kababa isaga xadiidkiisa ayb ayb ilaa mutaabaco la'aan ma sheegaysa sababtoo ah mutaabaco la'aan walfardudii horaad ku soo ogaatay takraar marka ma aha meesha ayb sidaasoo marka xaasilkii uga dhigay ayb sharaxana marka amilooyin waxyaaba badan buu bixiyey النوع الرaaبica caشhaر nooca afar iyo tobnaad macrifaة الmunkari munkarkii aqoonsashadiisa yani xadiidka munkarka maxaa la yidhaahdaa hada xadiiث munkaru marka la leeyahay qaala alxaafiظ الbardiijiyu alxaafiظ الbardiiji waxa uu yidhi xaafid ilbardiiji bardiija ayaa loo nisbeeyey beled la yidhaahdo wahiya bulaydatun biaqsaa azarbajaan azarbajaan dhinaceeda fog beled ku yaalla waa qaryo ayaa waxaa la dhihi jiray bardiija halkaasuu marka ka yimid albardiijiyuna waa loo dabdiyey albardiijayuna waa loo dabdiyey labadaba way sheegayaan wuxuu yidhi xaafidka huwa alfardu waa xadiidka keliga ah alladii laa yucrafu aan la garanaynin matnuhu matnigiisa can hayri raawiihi raawigii warinaayey hayrkii xaggiisa aan laga garanaynin raawigaa markaas warinaayo cidaan ahayn looma yaqaano lagama warinaayo kaasaa la yidhaahdaa munkar buu leeyahay wakadaa sidaa oo kale yaa aطlaqahu ay iطlaaqeen kaiiruuna in badan saasay iطlaaqeen waالsawaabu sida sawaabkaa fiihi kan dhexdiisa tacriifkiisa atafsiilu weeyaan kala saarsaarid alladii tafsiilka oo taqadama soo hormaray fi shaadi ku soo hormaray xaafid albardiiji isaga wuxuu leeyahay munkar waxaa la yidhaahdaa xadiidka keligiis ah matnigiisana raawiga warinaya cidaan ahaynba aan loo aqoonin calaa haada tacriif marka isaga iyo shaadku maxay ku kala duwanaanayaan waxba tacriifka horen soo marnay iyo midka waxba ku kala duwanaan maayaan marka munkarka iyo shaadku mar walba waxay ku kala duwan yihiin shaadkaa ka dhow haddii la yidhaah tacriifka maslaga mukhaalafada haddii la maro shaad waxaa la dhahayaa nin maqbuula marka uu wax khilaafa shaad baa la dhahaa munkarna nin aan maqbuul ahaynoo daciifa markau isaga wax khilaafaa la yidhaahdaa marka aan qaydulmukhaalafa markaan la qabaninna shaad wuxuu noqonayaa raawi sayi-ulxifdi ah xadiidka uu la gooni noqdo munkarna wuxuu noqonayaa raawi faaxishulqalad ah ogow markuu wax la gooni noqdo labadan waa kala darnaayeen ogow sayi-ulxifdigaani haddii uu mutaabaco iska heli lahaa waa la kor soo kici lahaa laakiin maadaama hadda uu mutaabaco waayey waa shaad un baa la dhahaya culimmada qaarkood laakiin munkarka raawiga la gooni noqonayaa aad u daran dacfigiisa aad u daran waa yacnii kaiiru اlhalad faaxishu اlhalad ama fisqi baa lagu sheegay isagii baana la goonin noqday waa munkar baa la dhahaya walow mukhaalafo yaanan jirin soo ma kala duwana marka shaadkii iyo munkarkii xagga waxay ku kala duwan yihiin raawiga mar walba adiga ruwaadaad fiirsanaysaa ayb haddaad aad kitaabkii hore aad aad ugu muraajacaysana labada qaybo oo uga hadlayna aad bay kaaga dhadhacaysaa ibnu salaax iyo nawowina iyo xaakim iyo abu yacla alkhaliili iyo bardiiji iyana kulligood yani waxaa weeyaan ishkaal lagama baxaayo warkooda wasawaabu sida marka wuxuu leeyahay huwa alfardu waa fardiga alladii laa yucrafu matnuhu matnigiisa aan la garanaynin can hayri raawiyi raawigiisa hayrkii xaggii aan laga garanaynin wakadaa sidaasaas oo kale yaa aطlaqahu ay iطlaaqeen kaiiruuna in badan wasawaabuse fiihi fii tacriifi اlmunkari altafsiilu weeyaan alladii taqadama tafsiilkii soo hormaray fi shaadi ku soo hormaray ayb oo ibnu xajar sidiisaana fiicanu in la yidhaahdo ashaadu wاlmunkaru yajtamicaani fi اshtiraaطi اlmukhaalafa wayaftariqaani fi ana ashaada raawiihi iqatun ow saduuqun wاlmunkara raawiihi ضaciifun saasuu ibnu xajar nusada ku sheegay ayb النوع الخامس caشر nooca شhan iyo tobnaad macrifaة الاctibaari واlmutaabacaati والshawaahidi اctibaar waxaa la yidhaha iyo mutaabacaad iyo shaahid buu uga hadla halkan nooc buu ka dhigay nooc ayuu ka dhigayoo laakiinse ictibaarku nooc ma aha ogow shaqo wa soo nooc xadiiثa oo ictibaar la yidhaha ma jiree shaqo la qabanayo laakiin mutaabacada iyo shaahidku magacyo waa isilaax waa eeg ictibaarkuna waxaa la yidhaahdaa shaqada la qabanaayo suuraduna waxay tahay xadiid ayaa meeshaan yaallo waxaa la rabaa in la ogaado xadiidkan raawigan cid la warisay ma jirta mase ma jirto waa la raadiyey marka shaqadaas la qabanayo ictibaaraa la yidhaahdaa haddii loo soo helo raawigaas qof kaloo la wariyey hal saxaabina ay iskala soo dhacayaan hadhow xadiidkuna lafdigiisu mid yahay mutaabacad taamaa la ihaa dhammaystiran qofkii loo raadinayay mutaabacada waa loo waayey isaga laakiin sheekhiisii baa nin la simanaa la helay oo sheekha xadiidka la warinayay ama sheekhaas sheekhii ka korreeyey ama saxaabigii saxaabi la siman baa la helay lafdiguna waa isku mid xadiidka mutaabaco qaasiraa la ihaha ayb waa la waayey intaas laakiin waxaa la helay xadiidkii oo kale laakiin saxaabi kale ka soo dhacay oo lafdigu uu kala gedisan yahay shaahid baa la dhahaya xadiidkaa wuxuu helay shaahid ayaa la leeyahay intaa u waay marka waxuu ka hadlaynaa shaahid iyo mutaabaca marka waa magacyo ictibaarna waa shaqada la qabanaayo la raaraadinaayo intaa waxaa la raadraadinayo taasuu halkan marka rabaa inuu uga hadlo waana fanni aad muhiim u ah oo axaadiidta qaarkood iyagoo daciifa ayaa lasoo kiciyaa oo xasan ligayrihi lasoo gaarsiiyaa qaar mutaabaca iyo shaahid bay waxay ku soo gaaraan saxiixun ligayrihi marka waa in cinaayo qofka uu siiyo aad uu u kala yaqaano marka wuxuu leeyahay marka النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد famihaalu lictibaari ictibaarka wuxuu yidhi haadihi umuurun haadihi tani umuurun arrimo weeyaan yatacarafuuna bihaa ay ku aqoonsadaan umuurtan yacnii sababteeda iyo jidkeeda xaalal xadiidi xadiidka xaalkiisa ay ku aqoonsanayaan haadihi tani umuurun weeyaan arrimo yatacarafuuna bihaa ay ku aqoonsanayaan xaalal xadiidi xadiidka xaalkiisa xasan liayrihi miya saxiix liayrihi miya ay ku aqoonsanayaan famiaallictibaari ictibaarka tusaalihiisu an yarwiya xamaadun xamaad inuu wariyo waayo maalan xadiian xadiid uu wariyo laa yutaabacu calayhi aan lagu mutaabacaynaynin yuu ka warinayaan can ayuuba ayuub ibnu abi tamiimata asakhtiyaani can ibni siriin ayuubna ibnu siriin ka warinaya can abi hurayrata can اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam fayundaru marka waa la fiirinayaa hal rawaahu iqatun axamaad uma hayno mutaabaco sheekha ka koree aan fiirinayna ayuub hal rawaahu iqatun iqa xadiidka ma wariyey iqada oo hayru ayuub ayuub aan ahayn can ibni siriin ma ka wariyey ibnu siriin fain lam yuujad haddaan la helin fakayru bni siriina ibnu siriin hayrkii xadiidka ma wariyey can abi hurayrata ma ka wariyey wailaa haddii la waayo oon la helin fa saxaabiyun saxaabi xadiidka ma wariyey saxaabiga oo hayru abi hurayra abi hurayra aan ahayn can ilnebiyi ma ka wariyey sala allahu calayh ali wasalam fa ayu daalika kaagaas la soo xusay kii ahoo wujida la helo culima waa la garanayaa ana lahu aslan inuu aslan leeyahay yurjacu ilayhi xadiidkaa loola laabta xaggiisa <coughs> wa ilaa haddaan la helin falaa xadiidku hariibu iska ahaana haddaan shaqadaas marka marka aad gelaysid oo ninka xaafidka ama mujtahidka uu gelaayo uu leeyahay hebel mutaabaco ma helay maya kaa kale ma helay maya kaas kale ma helay maya ictibaaruu samaynaa marka shaqadaas iyadaa ictibaar la yidhaahdaa haddii markaa ictibaar loo helo asal xadiidka loo celiyuu leeyahay wailaa haddii kalena falaa maya ay wain lam yuujad haddaan la helin shay-un min dalika falaa ay falaa asla lahu asal male marka <clears throat> haddaanu asal lahayn marka xaggee loo laabanaa marka meeshii baababkii aan ka soo tagnay xadiidkii asal baaba loo waayey sanadkaas wuxuu ku socdaa mid walbaa keligii uu yahay kan kalena keligii kan kalena keligii ilaa nebiga ou galo waxaa la leeyahay raggaasu hadday yihiin de rag fiqaadoo xoog badan mukhaalafana aynan la imaanin xadiidkoodu waa waxaa weeyaan waa waa waa saxiix hadday yihiin rijaal marka <clears throat> maqbuuliin ah laakiin dabdigooda ounan taam ahaynna xasan unbaa la dhahaya tafsiilkii hadda ayaad gelinay ama warkii ibnu xajar oo hadday iyagu yihiin rag cadli iyo dabdi labaduba wada leh ee xadiidka ay keligood wariyaanba waa la aqbali jiray haddana iska aqbal haddaan mukhaalafo jirin haddaana waxba khilaafaynin ayb waana xadiidka inama alacmaalu binniyaati suu ku yimidba waay sidaa adag weriye calqamow calqama ayaa ka wariyey calqama keligii buu ahaa mutaabaca male yaxya eh, maxamed bn ibraahim maxamed bn ibraahim mutaabaca isaguna ma helin yaxya bnu saciid baa ka wariyey yaxya bnu saciidna ma helin mutaabaco waana maca daalika xadiidkaa isaga waxaa weeyaan saxiixeynku ku jira ayb laakiin xadiidka isagoo tafarudka noocaas jiro raawigiina ka waran oo daciif yahay maxaa isaga keligii marka ku koobay isagoon awalba la aqbali lahayn xadiidkiisu haddana hadduu tafarud la yimaado de taas oo kale marka nakaaray keenaysaa ayb miaalkaasuu marka ka bixiyey ayb wاlmutaabacatu mutaabacaduna ictibaarku shaqadaas ay marka mutaabaca maxaa la yidhaha wاlmutaabacatu mutaabacada an yarwiyahu xadiidkii inuu wariyo waayo can ayuuba ayuub hayru xamaadin inuu ka wariyo xamaad cidaan ahayn maala xadiidkii hadda tusaale hadda intuu ka bilowdaa hadda xamaaduu nooga bilaabay xamaad can ayuub can ibni siriin can abi hurayra xamaad laftirkiisii ayaa mutaabaco helay oo kayru xamaad ayaa ayuub ka warinaya ayuub nin kaleo isku xar yihiin ayaa ayuub xadiidka kala wariyey ayb mutaabaco waa mutaabacadaas taama mi amase waa qaasira taama waa maxaa yeele meesha ugu horayso oo yacnii tafarudka uu ku jiray ee layslahaa xadiidkan xamaad keligiibaa ayuub ka warinayo ayaa loo helay cid kalaa loo helay mutaabacadan marka taamawa walmutaabacatu an yarwiyahu can ayuuba inuu ka wariyo hayru xamaadin weeyaan xamaad hayrkii wahiyo almutaabacatu mutaabacadii weeyaan attaamatu dhammaystirneed aw can ibni siriin ibni siriin baa hayru ayuub ka warinaya aw can abi hurayrata abi hurayra yaa hayru ibni siriin uu ka warinaya ibnu siriin cidaan ahayn ow can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga ayaa xaggiisa waxaa ka warinaya saxaabiyun aakharu saxaabi kale fakullu hada kan dhammaantiis yusamaa mutaabacatan baa la yidhaahdaa mutaabaco laakiin way kala duwantaa iska jira xamaad midii ou helay taamo waa man fawqa xamaad xamaad waa waaye maalan laakiin ayuubaa helay ibnu siriinaa helay abu hurayraa helay mutaabca qaasira ayaa la dhahayaa nushada iyo yani nuqbaan waa kusoo miaalin ayb wuxuu leeyahy marka fakulu hada yusamaa mutaabacatan baa lagu magacaabaa wataqsuru mutaabacadu waygaabamiddan way gaabanaysaa can iluulaa midda hore waa ka gaabanaysaa bixasabi bucdihaa adba fogaanshadeeda minhaa ay tan hore ka fog tahay yay uga gaabanaysaa yacnii mutaabacada kulamaa ay tan hore ka soo fogaato waa sii gaabanaysaaba xamaad mutaabacada uu helaya taa ahayd waa waayey ayuubaa helay qaasirawa waxaa ka sii qaasirsan ayuub waa loo waayey ibnu siriinaa helay waa kasii qaasirsanaanaysaa ka gaabnaanaysaa ayuub baa ibnu siriin waa loo waayey abu hurayra helay mutaabaca qaasira wataqsuru way gaabanaysaa mutaabacadu caniluulaa tii horay ka gaabanaysaa bixasabi bucdihaa hadba fogaanshadeeda minhaa min alwilaa ay ka fog tahay wa tusamaa almutaabacatu mutaabacada waxaa lagu magacaabaa shaahidanna waa la dhahaa oo marmar mutaabacada iyo shaahidku waaba mutaraadif ayb marmar waa midii uu dhahaya marka wasci baa ku jira ibnu xajar washaahidu shaahidna an yurwaa in la wariyo weeyaan xadiidun aakharu xadiid kaleo bimacnaahu kan la mida isagoo alimaam nawowi wuxuu leeyahay xadiidkii hadda oo ahaa xamaad can ayuub can ibni siriin can abi hurayra can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam xadiid xadiidkii mid la macno ah ayaa meeshan ku yaallo xadiidkii mid la macno ah baa la wariyey oo aan ku lafdi ahayn shaahid baa la dhahayaa buu leeyahay marka shaahid iyo mutaabaco farqiga u dhaxeeya waa maxay lafdiga iyo macnaha sidaad imaamu nawowi ku wado xadiidka lafdigiisii mid lamida haddii la keeno mutaabaca leh wixii marka saa lagu helo mutaabaca lafdigii lama keenin laakiin mid u egaa la keenay xagga macnaha waa iska shabbahayaan shaahid baa la dhahayaa ibnu cajar isaga wuxuu kugu miaalay xadiidkii imaamu shaafici la yidhi waa la gooni noqday suumuu liru'yatihi wa afqiruu liru'yatihi fain quma calaykum faqduruu lahu ayb ama faakmiluu ciddata shacbaana qaar baa u maleeyeen shaafici keliya inuu maalik ka warinayo mutaabaco u keeno cabdullaahi bnu maslama oo fa kamiluu ciddata shacbaana dhahayso waa isku lafdi ma aragta marka mutaabaco shaahidna waa loo keenayoo markaa faqduruu lahu ku yimid marka faakmiluu iyo faqduruu lahu waa isku macno laakiin isku lafdi ma ah ayb shaahidku marka macnuhu u noqdaa mutaabacadana lafdiga laakiin taxriir waxaa iyadana la taxriiriyey in shaahidka iyo mutaabacadu saxaabiga lagu kala saaro oon lafdi lagu kala soocin alfaaddu hadday doonto isku mid ha noqoto laakiin mar haddii kanna saxaabi uu ka soo dhacaayo kanna saxaabi kale shaahid baa la dhahayaa washaahidu an yurwaa in la wariyo weyaan xadiidun aakharu xadiid kaleo bimacnaahu kan macnihiisa ah lagu wariyo macnihiisa in lagu wariyo walaa yusamaa haadaa kan laguma magacaabo mutaabacatan mutaabaca lama dhaho ayuu shaahid baa la dhahayaa midkan waidaa qaaluu haddii ay yidhaahdaan ayb waidaa qaaluu haddii ay yidhaahdaan fii milihi ay fii mili alxadiidi xadiidka oo kale haddii ay yidhaahdaan tafarada bihi abuu hurayrata ayaa la gooni noqday aw ibnu siriin aw ayuubu ayaa la gooni noqday aw xamaadun kaana wuxuu ahaanayaa lafdigaasi mushciran mid tusinayo oo yacni ku dareensiinayo mid dareensiinayo biintifaa'i lmutaabacaati mutaabacaad in la waayey mutaabacaad weytadeed oo culamaء اxadiiث hadday yidhaahdaan tafarada bihi abu hurayra ama tafarada bihi xamaad ama tafarada bihi ibnu siriin hadday yidhaahdaan meeshaa warkaa wuxuu ku dareensiinayaa in mutaabaco aan loo haynin ayb waida ntafad markaa markaan sidan uu leeyahay fusuusha soo socoto iyaad ku kaalmaysanaysaa masaladan fahamkeeda oo warkaan haddii la yidhahdo tafarada bihi ayuub haddii la yidhahdo tafarada bihi ayuubu xadiidka ayuub baa la gooni noqday macnaheedu waa mutaabaco waa la waayey miyaana iyadoo laftirkeeda sidaas lagama wado qasab ma aha mar walba fardigaa laba nooc mutlaq iyo nisbi fardigu kan mutlaqo isagoo had u amaa fardiga nisbiga ah iyadoo hadalkan la idlaaqo ayay mutaabacana joogtaayee iska jira laakiin mutaabaca way joogi kartaa maala waxaa la dhihi karaa tafarada bihi ahlu shaam xadiidkan ahlu shaamaa la gooni noqdeen macnaheedu ma ahan yacnii hal ninaa la gooni noqdo iyaga ka mida lagama wado xadiidku yacnii halka nin laba nin iyo saddex nin iyo afar ninuu noqon karaa haday sidaa yihiinna marka dabcan fardi oo nisbi ah waa haddana maca daalika tafarudkaas maadaama tafarud nisbi ah uu yahay macnihiisu ariib laba macno ah ama waxaa la yidhi eh, tafarada bihi eh, fulan can الzuhriyi zuhri xadiidkan hebel ayaa kala gooni noqday waa nisbiya ogow waa dhaci kartaa xadiidkan hayru zuhri in laga warinayo oo halkaa mutaabacaya shaahid ka yimaado hayru zuhri xadiidka in laga warinaayo mutaabacda shaahidna halkaa ka yimaado marka haddii sidan ay iطlaaqaan mutaabacaad in la waayey bay tusaysaa marka uu leeyahay waa yacnii waxaa weeyaan de fardigu haddaanu tafarudku haddaanu nisbi ahayn waida intafat haddii mutaabacadii la waayo maca shawaahidi shawaahiddiina lala waayo shawaahiddiina lala qabo fa xukmuhu xadiidka xukunkiisa maa sabaqa weeyaan yacnii kiisa wixii soo hormaray fi ku soo hormaray waayo xukunkiisa fa xukmuhu xukunkiisa maa sabaqa xukmu maa sabaqa wixii soo hormaray xukunkiisa waaye fishaadii ku soo hormaray wayadkhulu fi lmutaabacati mutaabacada waxaa gelaya walistishhaadi iyo istishhaadka shaahid raadinta riwaayatu man qof riwaayadii ayaa soo gelayso laa yuxtaju bihi aan la xujaysanin qofka aan la xujaysanaynin riwaayadiisaa soo gelayso wuxuu ku leeya baabkan mutaabacaadka iyo shawaahidda qof isaga hadduu keligii xadiid warin lahaa aan la xujayso lahayn ayaa baabkan soo gelaya oo maala ninka waaba daciif fulaan ibnu fulaan daciif ayaa layidhi xadiid buu warinaa isla xadiidkii isla isagii daciifka ahaabaa la mutaabaceeyeyo nin kale oo sayiulxifdi abaa xadiidka la wariyey sayiulxifdigan iyo ninkan daciifka isku kab saara xadiiuhu muxuu noqonayaa xasanan ligayrihi mujeedaa marka baabulmutaabacaat iyo baabu yani shawaahid buu soo galay riwaayatu man laa yuxtaju bihi saas ujeedaa qofaan isaga la xujaysan lahayn riwaayadiisa ayaa ictibaar iyo mutaabacaad gelayso walidaalika halkan baad fahmaysaa culummada marka ay kutubahooda ku soo aroorinayaan axaadiidta daciifka ah waxaa laga yaabaa qofku inuu is yidhaahdo xadiidka daciifka ah, maxaa abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa iyo ibnu maajah iyo maxay u warinayeen inaa istihaahdaan laga yaaba ama musnadka axmed iyo maxaa axaadiis daciifa loogu warinaya waxaa loogu werinayaa baabkan lilictibaar washawaahid ila waxaa la rabaa ninka baaxidka ah kitaabkan inuu dul istaago xadiidkan fiiriyo ninkan daciif waayo ku jiro ayib dariiqan xadiidka waa ku daciif wax dariiqi kale ma jira duruq kale ma jiraan haddii lasoo helo duruqdaa kalena ay duruq dhow ay tahay waa la ysku kabayaa xasanuu noqonaya xasankiina waa lagu camal falaa min qabiili maa yuxtaju bihi wa axaadiidtan la xujaysanayo ayuu soo gelayaa laakiin haddaan bal la werininba daciifkii ka warran waa qarsoomaya marka walidaalika alimaam axmed markuu dhigo xadiidka daciifka uu qoro ee la weydiiyey maxaad u qoraysaa la yidhi laba shay uu sheegay in ictibaarkan iyo in la ogaado xadiidkan inuu daciif yahay iyo sidoo kale marka la waayo baabkaas fiqiga ah wax ku soo arooray oo saxiixa ama xasana haddii la waayo isagii waa ka roon yahay ra'yi ra'yi mujarada iyo xadiidka daciifka ah cinda alimaam axmed xadiidka daciifkaa ah roon laakiin waa midka dacfigiisa ounan darnayni ogow wax laga hadlaya wayadkhulu marka baabkaan hadda ninaan dhilaac lahayn hadda ma dhexgeli karan waxna kama keeni karan qofba qofkau ka iطilaac badan yahay baabkan axaadiidta waa ka sugid badan yahay walidaalika waxaad arkaysaa yani abu daawuudka iyo tirmidiga iyo weliba nasaa'iga iyo kale maanta dhan ziyaadaad iyo wuxuu daba joogaa iyo duruq iyo wax unbuu isku jamcinaya maanta dhan ulajeedka ka dambeeya marka taas waa kitaabaha ugu yaryar xitaa kutubta oo annaga aan u malaynayno inay mukhtasaraad yihiin buluuqulmaraamka oo kale waxaad arkaysaa saddex jeer afar jeer isagoo wax soo celcelinaya wasaada fulaan hebel intaasuu ku daray ama dhahayo an eh, wa fii sunani abi daawuud kadaa baa ku sugan xadiidkiina waa hal adu hal baad moodaysaa laakiin isaga ulajeedow ka wataa waxa uu isku xoojinayaa marmarna waaba caddeeyaayo wuxuu leeyahay duruqdan xadiidka duruq kaleu leeyahay tadullu calaa anna lahu aslan duruqdaasoo tusayso xadiidku inuu asal leeyahay aabaabka marka kan haddaadan aqoonin kutubaha sidaa wax u gaagaabinaayo oo kale qofka inay ku adkaataaba laga yaabaa waxaan marka alfaadan waxaan maanta dhan uu sheegaya yani isdilaaxaadka ah inuu waxaa laga yaabaa meelay u socoto uu fahmi waayemarka wuxuu leeyahy wayadkhulu fi lmutaabacati iyo walistishhaadi waxaa soo dhex galo riwaayatu man qof riwaayadii laa yuxtaju bihi isaga aan la xujaysa jirin halkaan isugu galaa baabkan sidee buu ku soo gelaa haddii mutaabaco ou helo kor buu usoo kaca walaa yasluxu lidaalika markuu sidan ku yidhi maskaxdaada waxay aadi kartaa daciif kasto qof kasta oon la xujaysanin xadiidkiisu isti mutaabaco iyo shaahidow galaa inaad isdhahdo yaa dhici karto taasoo marka kaa riixayaan wuxuu ku leeyahay walaa yasluxu uma habboona lidaalika kaagaas ishaarada maxay ku dhacday mutaabacada iyo istishhaadku waaye kullu daciifin daciif kastaa uma habboono <coughs> xadiid kasta oo daciifa waxaan u raaraadinayaa mid kaloo kabaayo warkaas war jira ma aanu ku leeyahy daciif kasto anagan marka maxaa laga fahmaa marka daciifka qaar ayaa la kabi karaa qaar aan la kabi karin oo baabkanba aan soo gelaynin baa jira baabulmutaabacad washawaahid aan gelaynin baa jirta maxaa ka mida kuwaas kuwa aan marnaba baabulictibaar walmutaabacaat iyo shaahid aan soo gelaynin waxaa ka mid ah xadiidka mawduuca xadiidkii nin kadaabaa ku jira sanadkiibaa waxaa la yidhi fulaan ibnu fulaana ku jira kadaabun kutubuljarxi watacdiil ma waxaad leedahay ninkan kadaabka a ah maanta xadii dariiq kalean xadiidkan u raadinayaayo ninkan lagu kabo maya kadaabku dacfigiisu waa daran yahay kama qayb qaadan kara waxaan ictibaar iyo mutaabacaad ma geli kara ishaahid xadiidkii waxaa ku jira nin munkarulxadiid la yidhi oo isagoo aada yacni u daran ma iyadana sidoo kale xadiidkii maalan waxaa ku jiro nin mutaham lagu sheegay fulaan mutaham nin la yidhi mutahamku isaguna halkan ma galo waxaa kaloo halkan aan gelaynin matruuga ninka waxaa la yidhi waa matruug ma gelaayo baabkan waxaa baabkan aan gelaynin sidoo kale majhuululcaynka ninka majhuululcaynka ah ma gelaayo majhuululcaynna khubaahan kusoo aragnay ictibaarka mutaawacaadka ma gelaayo nacam sida guud waa qaacidada guud waay marmar way dhici kartaa culammada mumaarasadooda iyo iyagu inay qaraa-in kala cuskadaan waa suuragal haddii cilmigan yanii jumuud iyo ma aqbalo isagana walidaalika tanaaqud lagu tirin maayo haddii la arko iyagoo marka majhuululcayn riwaayadii un wax ku xoojinaya mararka qaarna ay diidayaan laakiin qaacidada guud adu sidaa un inaa u fahamtoba ayb waxyaabaha marka ictibaarka iyo mutaabacaadka geli kara waxaa ka mid a mursalka waa soo marnay xadiidka mursalka ah in la xoojin karo horaan u aragnay sayi-ulxifdiga ninka lagu sheegay xifdiga unbaa xeri jiran haddii dariiq kale la helo oo kaca majhuululxaalka midka mastuurka ama majhuulxaalka la <clears throat> riwaayada mudaliska haddii uu cancaneeyo casharka shalay ku jirta xadiid baad aragtay mudalis ayaa can ku wariya dariiq kaloo ku yimid nin kale isagana yacni dariiqaasoo marka ama lamida ama karoon waa laisku xoojinaa marka ibnu xajar nusatu nadarka waa tii ou mihaalin jireen dhowr waxyaabood uu sheegay kuwayaalkaas marka mutaabacaad galaan xadiidka mudaribka midka shaadka midka munkarka waxba ma galaan algan marka sidaasuu leeyahy meeshan marka dad badan baan aada u fahmin algan markuu leeyahay wayadkhulu fi lmutaabacati wاlistishhaadi riwaayatu man laa yuxtaju bihi qofka aan la xujaysanaynin riwaayadiisa mutaabacaad iyo shaahid gasho ayuu ku yidhi kadiboodana wuxuu ku yidhi walaa yasluxu uma suubado kullu daciifin daciif kasta lidaalika uma suubado mutaabaca iyo shaahid uma suubado waa in marka qaacidadan la xusuusnaado intaan la gelin mutaabaco yeeshahay horta waxaan in la kaba la rabo ma la mutaabaco ma geli karaa mase ma geli karo horta kab ma geli karaa mase ma geli karo kow inaad taa ogaato kadib ayaad marka w la geli karaa markaa la geli karaa ayb dadka qaar baa waxay leeyihiin marka haddii la yidhaahdo xadiidkani waa daciif oo duruq badanoo ku soo arooray ayuu ku leeyahay ee duruq badan hadduu ku soo arooro ma duruqdani inay mutaabaco iyo shaahid isku noqoto sow lagama fiirinaynin cidda mutaabacada loo raadinayo iyo shaahidka loo raadinayo dacfigiisu inuunan darnaanin sow shardi ma ahayn adiga keen marka adaa lagaa rabaa inaad tiraa raawigan dacfigiisu ma darna waa la xoojin karaa marka laakiin raawi kastaa mutaabacow galaasaa saa sax ma ahanayb walidaalika marka kutubu takhriij in aad la yskaga feeriyo mararka qaarkood ayb walaa yaslixu lidalika kaagaas uma suubanayo kullu daciifin daciif kasto culammada muxaqiqiintaana saanay mareen oo culamaa ulxadiid ah ayb annowcu saadis cashara nooca lix iyo tobnaad macrifatu ziyaadaati اhiqaati wa xukmihaa dadka hiqaadka ah ziyaadaadkooda in la garto iyo wa xukmihaa wa macrifatu xukmihaa xukunkeeda in la ogaado iyo xukunkeeda in la ogaado ayb masaladan marka mas'ale muhiima ah w iyadana ziyaadatu iqa la yidhaahdaa inta aan la gelin ziyaadatu iqa marka waa in suuradeeda la fahmo haddaan suuradeeda la fahmin mma la fahmi karo ayb suuradeeda marka sida uu ibnu rajab leeyahay sharf tirmidiga isagaa suureeyey wuxuu yidhi wa amaa mas'alatu ziyaadati iqati allatii natakalamu fiiha haahunaa fa suuratuhaa suuradeedu waxay tahay an yarwiya jamaacatun xadiian jamaaco badan xer badan inay xadiid wariyaan waaxidan hal xadiid inay wariyaan biisnaadin waaxidinna ay ku wariyaan hal isnaad wa matnin waaxidin hal matnina ay ku wariyaan fayasiidu bacdu ruwaati ruwaadda qaar baa siyaadinaya fiihi xadiidka dhexdiisa ziyaadatan ziyaaday ku ziyaadinayaan lam yadkurhaa aynan sheegaynin baqiyat ruwaati ruwaadda kale suurada ziyaadatu iqasaan waayewuxuu ku leeyahay suuradeedu waxay tahay jamaaco fara badana xadiid warinayso jamaacada waxaan ku suuraynaynaa tusaale ardayda zuhri baan soo qabsanaynaa zuhri waa arday badnaa owsaaci sufyaan bnu cuyayna maalik cuqayl ibnu khaalid alayli yunus ibnu yaziid alayli sufyaan ibnu xusein toddoba lix nin meelahaasaan maraynaa lixdoodaas ama toddobadaabaa xadiid zuhri ka wariyey biisnaadin waaxidinay uga wariyeen hal isnaad oo dhammaan zuhri bay ka warinayaan isnaadkiina waa socdaa marka oo hal isnaaday maraayo azuhriyu can saalim can ibni cumar oo kalea ayb matniguna waa hal matni hal waxay sheegayaan marka yani xadiid ayb isnaadku waa mid matnigu waa mid iyagu waa jamaaco hal xadiid hal isnaad hal matni waana jamaaco marka maxay taa ku dareensiine xadiidkaas inuu ka soo baxay hal meel inuu ka soo baxay iyadoo sidaa ay tahay lixdii nin nin ka midaa wax ku daray maalan imaam maaligaa wuxuu ziyaadiyey erey ama labo ama jumlow ku daray taasaa ziyaadatu iqa la yidhaha maxaa ku baxaya marka hadda quyuud waayo waxaan o dhan quyuuddan maxaa ku baxayana isnaadkooda kala duwan yahay maalan maalik iyo eh, sufyaan waxay yidhaahdeen aلzuhriyu can saalim can ibni cumar cuqayl iyo yunus eh, ibn yaziidna waxay yidhaahdeen aلzuhriyu can naafic can ibni cumar ay dhaheen maalan sanadkii baaba kala duwan marka kuwan marka waxbay ziyaadiyeen kuwanna waxma ziyaadinin hadhow mid walba calaa xaalihaa xadiid gaara loo kala xisaaba meeshan baab ziyaadatu iqa ma soo gelaysa soma fahmi sanadkii marka waxaa weeyaan waa kala duwan yahay ama matnigiibaaba kala duwan labada matni ay kala warinayaanaba kala duwan meelo meelo iyo isaga soo dhacayaan laakiin sidoo kale waa kala duwan yihin baabu ziyaadati iqa shaqa kumale baabkaas ayb ziyaadatu iqa marka suuradeedu saas amase nin walbaa mar gaaruu ka wariyey zuhri xadiidkan itiaad yani waxaa weeyaan maqrajkii isku mid ma aha maqrajka uu ka baxay xadiidkaa kala duwan ma ahan markaas yani ziyaadatu iqa baabkeeda ma soo gelayo ziyaadatu iqa suuradeedu saas ah mowdic kale ibnu rajab wuxuu ku yidhi faidaa ruwiya xadiiaani mustaqilaani laba xadiid oo kala gaara haddii la wariyo fii xaadiatin hal dhacdo ku saabsan laakiin laba kala gaara xadiidka fii axadihimaa ziyaadatun mid ziyaado wataa fainahaa tuqbalu min aiqati ziyaadada qofka iqada waa laga aqbalaya kamaa low infarada aiqatu biasli اlxadiidi sidii xadiid gaaraba haddii uu keligii la gooni noqdo looga aqbali jiraa looga aqbalaya laba xadiid mustaqil hadday keli labadaa meelu ku baraarujiyey kolley kutubaha intaan arkay aniga suuradeeda aaduu u caddeeyey ibnu rajab sharxu cilali tirmidiga haddaan suuradan la fahminna xadiidka shaadka iyo ziyaadatu iqada waa iska kaa dhexgelaya iyo ariibka saddexdaas waxyaabood baa isdhexgelaya ogow ariibka iyo shaadka iyo ziyaadatu iqada isdhexgelayaan tacriifkan marka suuradaanu marka uu siiyey macrifatu ziyaadaati iqaati wa xukmihaa baabkan marka baababka ugu daran waxaana aad cinaayo u siiya culummada isku darsatay fiqiga iyo riwaayada labadaba abu daawuud oo kale sunankiisa ziyaadaadku cinaayo badanuu siiyaa ibnu khusayma kadalik matniga weliba ziyaadaadka matniga ku dhaco aaday ugu dadaalaan bukhaari laftirkiisa waa ishaara aaday ugu dadaalaan ayb kitaabkan buluuqulmaraamkuna waa ku dadaalaan <clears throat> maxaa yeeley ziyaadadu mar walba waxaa dhici karta faa'iido kama marno haddaanay marka faa'iida ka marnayn horta inay iyada sugan tahay in kale in la ogaado markii la suga kabacdi baa faa'iidadeeda fiqiga loo tegi karaa wahuwa fanun laiifun wa huwa wuxuu yidhi imaamu nawowi fanun fanni weeyaan ziyaadaadka fiqada in la ogaado fanun fanni weeyaan fanniga oo laiifun aad yacni u daqiiq ah fanun fanni weeyaan laiifun daqiiq ah yani fanni aan aad loo arki karin oo cid walba aanay u fududayn way tustaxsanu ay yacni la wanaajisto alcinaayatu daryeel bihi la daryeelo kale waa fanni in la daryeelo aad loo jeclaysto oo loo wanaagsado dadkao dhan marka ma yaqaanaan kutubta cilalka oo dhanna badanaa ziyaadatu iqa un baa laysku haystaa wamadhabu اljumhuuri buu yidhi marka alimaamu الnawowi jumhuurta madhabkooda min alfuqahaa'ina ah wاlmuxadisiina muxadisiinta ah qabuuluhaa weeyaan ziyaadada aqbalitaankeeda muطlaqan in loo aqbalo si duuduuba marba haddii nin wax ziyaadiye xadiidka ou hal yahay sanadku mid yahay matnigu mid yahay ziyaadada ou qof la yimaado duuduubaa loo aqbala ma khilaafaysaa ma khilaafayso ma la dhahayo warkaanada waxaa weeyaan fuqahadaa wadato muxadisiinta oo u nisbaynayo alimaamu nawowi ama ibnu salaax sax ma aha waana mas'alada markaa ibnu xajar nushatu nadarka ou aad masaladan yacni fuqahada shaaficiyada weliba ou aad ugu yani ugu eedeeyey sidee bay ku dhihi karaan uu yidhi warkan imaamkooda alimaamu shaafici baanba si mulaqa u aqbalaynine isagii baan mulaqan aqbalaynin alimaam axmedna ziyaadada meel looga haayo male buu leeyahy ibnu rajab meel atbaacdiisa oo yacni madabka xanaabilada fuqahaa ulxanaabila iyaguna saanay dhahayaan mulaqan waa loo aqbalaa laakiin wuxuu leeyahay war imaamu axmed leeyahay oo uu caddeeyey ma jirto bal saniicu limaam axmed mutlaqan inaan loo aqbalayna laga fahmayo marka imaam axmed iyo bukhaari iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo daara qudni iyo cali bn lmadini iyo tirmidi iyo kulligood waxay dhahayaan mutlaqan loo aqbali maayo in la kala saaro wowna kala saari doonaayo kala saaridaasaana fiican waqiila waxaa la yidhi buu yidhi laa tu marka haddii sidan aan la dhihin waxaa weeyaan de shuduudkii ziyaadatu iqada qayb shuduuday ka tahay ila ziyaadada marka la xukumayo marbaa shaad lagu xukumaa marbaa yani haddii shaad lagu xukumo marka xadiidka saxiixa ah waxaa ku taal maxaad cadamu shuduud ugu shardisay marka hadii la leey ziyaada iqa mutlaqan waa la aqbalayaa waa in la daayaa marka eh, cadamu shuduud inaan loo shardinin saxiixi walidaalika alimaam nawowi meeshan warkan uu meeshan qaacidadan uu ku taqriiriyey kitaabadiisana sidaasaa ka muuqato riyaadu saalixiinka axaadiistaasoo kale ah majmuuca majmuuca ugu badan weliba majmuuca sharxulmuhadabka axaadiid buu saxiix yeelayaa calaa asaas annahaa wuxuu leeyahay ziyaadada mas'alo fiqi buu sheegayaa daliilkeedu keenayaa waa ziyaado ziyaadadiibuu marka leeyahy waziyaadatu min ahiqati maqbuulatu qaacidadan buu isaga socdaa markaas waqiila waxaa la yidhi laa tuqbalu ziyaadada nacam marka markuu leeyahay fanni oo cinaayadiisu muhim tahayna waxaa weeyaan markuu dhahayo waxay muhiim u tahay ziyaadadaba axkaam fiqiya la imaanayso axkaamtii fiqiga marka sow iyada lama rabo taasay marka muhiim u tahay marka meelo badan baad arkay kutubtan xadiidka qaacidadan ama asalkan haddaad fahamto culimmadiina iyagay ku kala leexanaya asalka haddii lagu kala leexdo laa shaka furuucdana lagu kala leexanay walidaalika waxaad arkaysaa marka mas'ale marka fiqi abaa ziyaado xukunkeed ku xihan yahay ee ninkii ziyaadada saxiix yeelay waa qaadanaa xukunka ninkaan saxiix yeelinna ma qaadanayo maalan waxaa ka mid a xadiidkan eyga riwaayada muslim iyadu waa kala soocaya duhuuru inaai axadikum idaa walaqa fiihi اlkalbu an yaqsilahu sabca maraatin ayay leedahay moogtahay ibnu xajar buluuqa midaasuu doortay sababtoo ah iyadaa nas ku ah najaas inuu yahay eyga iyadaa nas ku ah dahaara ila la sheegay ayb dahaarana waxaa weeyaan ama xadaaa layska dahiraa ama najaas xadana weel suuragal kuma aha najaas unbaa baaqi noqonaysa laakiin biyaha uu eygu afka geliyo ma najaasoobayaan day yaryihiin mase ma najaasoobayaan alimaamu maalikiyada iyagu waxay leeyihiin najaas maba ahanba eyga oo waa waxaan loo nadiifinayana waa tacabud najaas ahaan loo nadiifin maayo iyay dhahayaan soo ma garan shaaficiyadu waxay leeyihiin biyuhu waa najaasoobayaan waxaana deliil u ahay dhahayaan idaa shariba alkalbu fii inaa'i axadikum midkiin weelkiisu haddii u ay afgeliyo falyuriqhu falyuriqhu ha daadiyo maxaa loo daadinaa bay leedahay inay najaas ahayn marka biyaha maxaa la isaga daadinaa shaaricu idaacatulmaal ma faraayo biyo in la qubo oo la daadiyo lagu israafo ma amraye halkaas marka iyaguna marka ziyaadadan falyuriqhu hebel baa ziyaadiyey leeyihiin caliy bnu mushir kuwii kalena ma aynan sheegin meeshaanay soo gelaya marka ziyaadatu iqa maqbuula maa la dhahaa ma la kala saaraya halkaanay marka salka la soo gelaysaawaa inay marka walidaalika ibnu xajar falyuriqhu haddii la rabaa ha lagaba baxee dhuhuuru inaayi axadikum see yeelaysaan uu leeyahay marka kaasuu ku laazimina marka xadiidkaas iyagu xujo waa ku yahay dabcan meel uga ay uga bixi karaan male laakiin middan faliyuriqhu meelahana laysla soo gelayaa way badan tahay marka waxyaaba sidaas oo kale marka kitaabka kitaabada xadiidka la akrinayaana in lagu tadbiiqiyaa ay ku wanaagsan tahay waqiila waxaa la yidhi laa tuqbalu la aqbali maayo muطlaqan si duduubaba waa qowl ka soo horjeedo midkan laba iska soo horjeeda waqiila waxaa layidhi tuqbalu waa la aqbalayaa in zaadahaa hadduu ziyaadiyo hayru man qof kayrkii rawaahu wariyey naaqisan iyadoo yani isagoo naaqisani naaqis ahaan u wariyey qaarqiilkani wuxuu leeyahay raawigii iyadoo naaqisa keenay waqiila waxaa layidhi tuqbalu waa la aqbalayaa in zaadahaa hadduu ziyaadiyey hayru man rawaahu naaqisan qofkii naaqis u wariyey kayrkiis hadduu yahay qofka ziyaadinayo waa la aqbalaa walaa tuqbalu la aqbali maayo minman rawaahu qofkii wariyey maratan kol naaqisan iyadoo naaqis la aqbali maayo iyado ee isaga qofkii iskhilaafay marna ziyaadadan buu keenayaa marna waa gaabinayaa xadiidka mar waa nuqsaaminayaa marna ziyaadadii buu ku darayaa waa hal nin isaga keligii laga aqbali maayo laakiin nin kale hadduu ziyaadada la yimaado kanna ou naaqis la yimid waa laga aqbalaa qiilkan saasuu leeyahay waqiila waxaa la yidhi tuqbalu waqasamahu shayku aqsaaman waqasamahu wou qeybqaybiyey ashayku ama cumar ibnu salax waaye aqsaaman qaybe ayuu uqaybiyey qaybe ayuu u qaybiyey saanaana fiican middan waa midda marka ahluxadiid ay ku dhaqmaan u soo dhow adig u dhaqo ayb ziyaadadu sida saxeixa ah waxaa weeyaan qaacido guud oo lagu dabdin karaa ma laha culamaa اlxadiid iyaga mid walba yani waxaa weeyaan baxigiisa iyo ijtihaadkiisa iyo meeshuu la maro qaacida muqaridda ama jirto marmar ziyaadada iyadoon waxba khilaafaynin ba haddana la radinaa la diidaya mar waxbay khilaafaysaa mar yacnii waa beyna beyna calaa kulli xaal qaacido marka muqarida ma jirto qaraa-inta unbaa lalayaa lagu soconaya axaduhaa aqsaamta qaybteeda koowaad ziyaadatun ziyaado weeyaan tukhaalifu khilaafayso aiqaati ziyaado dadka iqaadda a khilaafayso faturaddu waa la celinaya kamaa sabaqa ziyaadadaanaan fiirinayna eraygan la siyaadiyey ma khilaafayaa riwaayada kale maa rawaahu lbaaquun masema khilaafayo hadday khilaafayso haddii ay khilaafayso marka iyada macno ahaanba hadday doonto ku khilaafteen ziyaadada waa laga tegaa waa shaad sheeg ayaa la dhahay haddii nin iqa u keenay iqadii un baan ka hadlaynaa miaalkeedu waa maxay xadiidkii toddobaatankii kunee jannada gelaysa xisaab la'aan hum aladiina laa yarquuna walaa yastarquuna walaa yataayaruuna walaa yaktawuuna wacalaa rabbihim yatawakkaluun hum aladiina laa yarquuna walaa yastarquuna saciid ibnu mansuura ziyaadiye laa yarquuna kuwa aan dadka ku tufinu yidhi oon tufidana dalbannin inta kale xadiidku maqhrajkiisu waa mid inta kale iyagu walaa yarquuna ma sheegin hum aladiina laa yastarquuna unbay sheegeen soo ma garan isagii marka wuxuu ziyaadiyey walaa yarquun ziyaadadan marka ma ka hor imaanaysaa kuwan kale warkooda mase ma ka hor imaanaysa macno ahaan waa ka hor imaanay waxay uga hor imaanaysaa toddobaatankan kun waxaa lagu ammaanay jannadii inay xisaab la-aan gelayaan waxaa lagu ammaanay tawakul alla tala saarasho ee alla tala saarasho hadday noqotana de nebiga cid kaga badnayd ma jirin asoo sidaas haddana waxaa ku tufay nebiga haddii la yidhaha marka dadkan marka jannada gelaya xisaab la'aan waa dadkan ayagana wax ku tufin ayagana tufidda dalbanin haddii la yidhaha ee nebigiibaaba wax ku tufay nebigu marka dadkan mutawakiliinta kuma jira miya marka saasaa imaanaysa maogtahay walidaalika ziyaadadan macnaha xadiidkayba ka hor imaanaya ahlucilmiga marka ibnu taymiya iyo keyrkood waxay ku xukumeen ziyaada shaadda inay tahay ziyaadatu iqo oo shaad ah maxaa yaele mukhaalafaa jirto way ka hor imaanayaan siday uga hor imaanaysana sidaa maxaa yaele adiga inaad tufid dalbato dabcan tawakulkaaga naaqis waa ka dhige ile cid baad u baahatay laakiin adiga inaad cid kale anfacdo tawakulkaaga meelna uma dhibaysa adaaba dad anfacaye jibriilaa ah wax ku tufay nebigaa wax ku tufay ee taa marka waxay keenaysaa marka haddii la yidhaahdo hum uladiina laa yarquuna dadkayaan lagu tufin si qofku u noqdo mutawakiliinta uga mid noqdo nebigiina la og yahay inuu wax ku tufay dee nebiga miyaan ka mid ahayn mutawakiliintii marka middaa iyada xagga iska dhig haddayba mukhaalafo keenayso xagga dhig aani ahaani qismiga labaad maa laa mukhaalafata fiihi waxaanay mukhaalafo ku dhex jirin maa laa mukhaalafata mukhaalafo fiihi waxaanay dhexdiisa ahayn ka tafarudi iqatin nin iqaa tafarudkiisa oo kale wuxuu la gooni noqdayna bijumlati xadiiin xadiid jumladii fayuqbalu waa la aqbalayaa qaala alkhadiibu biitifaaqi اlculamaai buu yihi khaiib ziyaadada waxba ma khilaafayso xadiid gaara oo kale waay waa la aqbalaa meeshan iyadaa marka wuxuu leeyahay eh, iyada laftirkeeda culamaa ulxadiid itifaaqan maynan aqbali jirin marar waxaa jirta iyadoon waxna khilaafaynin haddana ziyaadadii la haystaad arkaysaa shuduud lagu xukumayo iyo nakaaro ahaaliu laakiin saanaa loo badan yahay ahaaliu nooca saddexaad ziyaadatu lafdatin erey ziyaadadeed waayo fii xadiiin xadiid dhexdii lagu ziyaadiyo lam yadkurhaa ounan sheegin saa'iru ruwaatihi xadiidka ruwaaddiisa inta soo hartay aynan sheegin eray ayaa lagu daray xadiidka ziyaadadu waa eray laakiin ereygani macno gaara ayuu u samaynayaa intii kale warka kale raggan xadiidkii qaybay ka wariyeen ninkaas waa la wariyey qaybtaas waxna waa ku daray ereygan uu ku darayna wuxuu fasirayaa ama uu macno u samayn kara intii kuwa kale ay wariyeen <clears throat> waa marka beyna beyna <clears throat> macno macno samaynta marka waxay leeyihiin waxaa ka mida macno u samaynta oo kale waxaa ka miday leeyihiin eraygan wuxuu keenayaa waa shardi ayuu noqonayaa warka xadiidka kaleu shardi u yahay ama waa muqayid waxbuu qaydayaa ama waa mukhasisou noqon karaa iyo maa dalik saasuu ka wada <clears throat> ka xadiii jucilat liya alardu masjidan waahuuraa oo kale infarada abuu maalikin alashjaciy wuxuu la gooni noqday faqaala waxa uu yidhi wa turbatuhaa dahuuran ku daray jucilat liya alardu masjidan wa turbatuhaa dahuuran ku daray xadiidkan xudayfa laga warina ilaahay dhulka wuxuu iga dhigay meel lagu tukado ciiddeedana wuxuu igaga dhigay wax lagu dahaaro qaato wa turbatuhaa marka ziyaadadan feeri adiga ziyaadadani riwaayada kale oo aynan ku jirin ziyaadadani riwaayada dambe oo aanay ku jirin ziyaadadan riwaayada dambe oo ziyaadada aan lahayn tan horaan ujeedaa jucilat liya alardu masjidan dhulkiibaa ilaa waxaa la igaga yeelay masjid baa la igaga dhigay dhulka wa dahuuran iyo wax lagu dahaaro qaato oo tayamum wax lamida ah, lagu samaystaa la igaga dhigay riwaayada iyada ah waa caam ama waa muطlaq dhul oo dhanaa la iطlaaqay ziyaadadan marka wa turbatuhaa eraygan maxay ka dhigaysaa xadiidkii hore waa qaydi ila ciiddu qayb dhulka ka mida ah waay wa turbatuhaa marka ziyaadadan dhahayso waxaa laga qaadanayaa ciiddaas dhulka meesha looga dahaaro qaadanayo waa inuu ciid ahaado marka nooc takhsiis ayay gelinaysa ziyaadadani takhsiisay keenay ama nooc taqyiida bay keenaysaa saa darteed marka middaan qismi gaara waaye waxay u baahan tahay marka waa midda beyna beyna ay yidhahdaan munaafiyadii iyo kayru munaafiyadii bay u dhaxaysaa dhinac marka laga fiiriyo waxba ma anfinayso dhinac marka laga fiiriyana waxbay anfinaysaayo xadiidkii hore jumlo gashay ayay tuuraysaa ay anfinaysaa dhinac kale marka laga fiiriyo ayb marka middaa middaan cinaayadaas ay leedahay laakiin ibnu rajab sida uu tilmaamayo miaalkan wa turbatuhaa taqyiid in looga dhigaa wax sax ama ahanu yiri maxaa yeele wa turbatuhaa haddii sideeda lagu daayo xataa xadiidkii hore wax ma qaydayso takhsiisna ula soo noqon mayso maxaa yeele wuxuu leeyahay usuululfiqhiga wa turbatuhaa waxaa weeyaan waa bacdu afraadi اlcumuum waa dikru bacdi afraadi اlcumuum ziyaadadan cumuumkan afraadda ku jirtaa fardi ka midoo la sheegay leh ogow jucilat liya alardu dhulkii waxaa la igaga dhigay masjidan iyo wadahuuran dhul ziyaadada wa turbatuhaa bay tiri turbadu qayb dhulka ka mida wa afraadda marka cumuumkaas gashay fardi ka midoo la sheegay leh dikru bacdi afraadi اlcumuumna wax takhsiisa ma keeno cinda jumhuuri اusuuliyiin yani tanoo kalena waxaa la yidhaahdaa ay leeyihiin mafhuumka noocan oo kale ah in la yidhaahdo wa turbatuhaa baa la yidhi wixii aan ciid ahaynna laguma dahaaro qaadan karo sidaa in loo dhiraan dhiriyo waxay leeyihiin mafhuumkaasi mafhuumu laqab waay mafhuumu laqabna min adcafi almafaahiim uu ka mid yahay saa darteed waturbatuhaa in la sheego iyo inaan la sheegin in la sheego waa dikru bacdi afraadi اlcumuum cumuumkaas afraaddiisa mid ka midoo la xusay oo ama karo ama qaalibnimo darteed loo sheegay le takhsiis iyo mafhuum ma keenayso saasay dhahayaan culamada badankood laakiin da maalyani shaaficiyada iyo xanaabilada imaam axmed iyo imaamu shaafici iyo waxay dhaheen in ciid lagu dhahaaro qaato ciidda ku dhahaaro qaadashadeeda laakiin xadiidkan lagama qaadanayee mafhuumkiisa waxaa laga qaadan karaa aayadda maa-ida oo uu leeyahay alla subxaana watacaala famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu minhu ay min bacdihi bacdiyadana waxay ku suurogeli kartaa ciid iyo wax lamida ee derbi malaasan ama dhagax malaasan haddaad saa tiraahdi wax kaasoo raacaya maaha soo ma fahmi aayadda mafhuumkeeda in laga qaataa toosa ama waturbatu haadan mafhuum lagama dhigi karo mafhuumulaqab waayo mafhuumulaqabkana adcafu lmafaahiim waa taasaa lagugu keeni karaa adiga hadhow ayb kaasaa marka uu sheegay fahaada kani yushbihu lwala buu shabahaa wayushbihu اaaniyana waa shabahaa tii munaafiyada ahayd iyo mid aan munaafiyada ahaynba kadaa qaala shaykhu sidaa buu yidhi wasaxiixu qabuulu hada alakhiiri kan dambe aqbalitaankiisa waaye wamahalahu shaykhu wuxuu ku mihaalay aydan bisiyaadati maalikin maalik siyaadadiisuu ku mihaalay fii xadiidi alfitrati xadiidkii sakaatilfitriga ku saabsanaa min almuslimiina uu siyaadiyey abu cumar binu salax kaasuu ku mihaaliyey xadiidka imaam eh, bukhaariga keyrkii ay warinayaan farada rasuulu اlahi sal ا slm zakaata alfidri cala alxuri wاlcabdi wاlsagiiri wاlkabiiri wاldakari wاlunhaa min almuslimiina min almuslimiinadaa maalik keliyaa wariyey bay dhaheen waa ziyaado hal makhrajayna leedahay laakiin sawaab ma ahan sidanoo sida uu sheegi doono waa la mutaabiciyey imaam maalik walaa yasixu ma ansaxayo buu yidhi atamhiilu marka min almuslimiina kan dambaa lagu mihaalin karaayo maxaa yeeley min almuslimiina ziyaadadaani qeyd waay qeyd ayay keenayn oo maxaa ku baxayana gaaladii baa ku baxayso addoon gaala ah haddaad leedahay zake ka dhiibi maysa zakaatulfidri soo ma garan qofka haddii wiilkiisa uu gaal yahay walciyaadu billah ka dhiibi maayo zakaatulfidri riwaayada aynan ku jirinna gaal iyo muslim baa ayaa ku wada jira addoon unbaa la yiri ama gaal haada ahaado min almuslimiinadan marka way qeydaysaay oo muslimiinta unbaa laga dhiibaya marka midanoo kale marka waa miaal صaxiixa waxaan ujeedaa yani in laga tusaale waa noqon karta wada tusaale laakiin tusaalaha dhinac kale ka bushinayaayo ziyaado oo maalig la tafaruday ma ahan dhinacaasuu ka bushina isaga laakiin hadduu maalig keligii werin lahaa tusaale waa u noqon lahayd qaybka saddexaad walaa yaصixu ma ansaxaya tamhiilu bihi ku tusaaleyn kan lagu tusaaleeyo faqad waafaqa maalikan waxaa waafaqay cumaru bnu naafic wadaxaaku bnu cumaan abu daawuudna waaba keenayaa isagayb kaasaa marka uu sheegay ziyaadatu iqadana marka meelahaas uga baxay wabilahi towfiiq wasal lla sala ala nabiyina mxamed wala alih sab